الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السنة الرابعة من الهجرة السنة سندي الرابعة أفراد من الهجرة هجركم إذا هذه محلها ومبحثها غزوة بني النظير يهودي بنو النظير لراي ظلمات كيدي هذا محله ومبحثه في سنة الرابعة أفراد من الهجرة هجرة سنة أفراد ya xadaat may hadaristay gazwatu bani namir yahuudi banu namir lalahay gazwadeedi hadaristay wagazwatu dati rigac gazwadii oo kabkabkan saaxibayti hadaristay wagazwatu badrin alaakhira baderti demb damboyti gazwadeedi hadaristay walam yakun fiha fi lmadkuuraati madkuuraatkan dhahdiyo mahaane xarbun harba mahaan ila fi bani namir yahuudi banu namir lalahay dhahdiyo mahayn banu nadir banu nadir qabiilka leraw qabiilatun qabiilo ay qabiiladaasoo min yahuudi lmadinati madina yahuudiyeed kumid kaana may haaday baynahum bayna bani nadir yani iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dhahdiyo may haaday cuudun balan iyo haadi yuaminu kulunki kas aamin weelaw minhum min almuslimiin wa bani nadir kumid alaakhara kan kala aamin weelaw qadima arasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka iyo galay ilayhim ilaa bani nadir an gali maca bacdi asaabi asaabi nabiy nabaga saabtis bacdigooda soo dhijar faاtafaka jamaacatun ay iswaafageen jamaacadaaso minhu min almunaafiqiin minhu min bani nadir kumid ay iswaafageen calaa katli katli nabiy nabo dilshay ay iswaafageen facalima arasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay ogaaday bidalika itifaaqi iswaafago kaasi saas iswaafageen ha ogaaday fakaraja nabiy nabog bahi min cindi magdood yakubahi watabica mayrahay wanabiy asaab asaab nabiy nabog taasi tarahen uma arsala ilayhim yondika andiri yaamuru rasuulka hal amrahum yuamraw bilkhuruuji bao min albilaadi magaaloyin kuba amraw faadaacu cabdiyeena uma mtanacu markaasuba cabdiye reebtoomen faxashara rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shishira hum banu nadir tiyashiri حatى sأlو ila suaalan والنaبy alkروج bao suaalan faydina huوa rasulka idimi lahم libani nadiran idimi kروج وaخarajو ben بamwaali maalyaalkoodi وabinisaim bilantiyo وaوlaadi وbiawlaadi malaben وama yastadicuna walayo awooden xamla xamla ma maga humbaarti awooden cala اlibili geel korshay kumbaarado koran ila alat alxarbi harba aaligis maahin yani fi sanati الraabica sanadki afaraad min alhijra hijrada islaamka afarlakroog rasuulka marki maka kutabay madina seedi afar sano lakaroogo yani hada hadihi maxaluha wa mabxatuha gazwatu bani nadir yahuudi banu nadir leeraay gazwadeedi hadihi maxaluha wa mabxatuha fi sanati sanadi araabicati afaraad min alhijra hijra sanadki afaraad yaxadaad may hadirisay gazwatu bani nadir yahuudi banu nadir leeraay gazwadeedi i wa dati ridaac yahuudi datu ridaac leeraay gazwadoodi intaas i kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam horay mahin ogaanay ini iyo nimankan yahuudun ah eh, sid qabiil ini madina degnaayen sidis qabiil maybua banu nadir iyona banu qaynugac iyo banu qurayda sadida si degnaayen sadidaba sid azwa yaa la baxiyey oo la xugmay sadidaba beder marki onayo hadidi azwadi azwatu beder marki hadidi bacdisha maya sheegnay ini banu kaynugac yahuudi leray oo balan buriyeeno balan kubaheeno kabacdi rasuulka nseeday farminglan faray balan maki jarna leray una he nimankaasoy oo odayaalho waayeryaal oo shalay kinkoeno oda dhamaysay bederka dhamaysay una saas oo kale mihini ereeno marki de mweryo nakagaaday lagaxiyaha sheegni ilaa sham karog yani falastin meelosay karog sameeno daacun i walka dhiyay meel kabaaba haddana yani gazwat uxud haddana bacdishe ilan may aha lama qofka lam odow hoobuso gabo lamadaas odow koosho kurooy odowki kalusuna hangal taage manaha adina adna afkijaran samee sada isare manaha kolka marba rasuulka gaalo nimankan hakurooyo degaal hagalooba yani banu nadir yoona aswid yani balanka lakala jari yoona balankia kubehen aswatu uxud adaa kubani bisanati thalita maayna sanadki sadaad uxud aswadin wiinakadhidi muslimiinta jabadana kadhihi gaaladan yani wa kay masalan ba yani yoona wala kadhiyay laakin masalan muslimiinta dhibkan badanaay marki saas aragana banunalir yahuudi laraa yoona banan ku behen siyu kalkun yoon abaalsho la mariyaadeed kalkun sadid babilba sadgazo bacdisho ye ya yoon yani wa kay masalan ba dhibaato jeysadeen banan ku behen nimankaas ninka ay doonan oonin dhaman yahuudi kalkumid o banu qurayda leraw yoona gazwat laxzaab bacdisho iyo aragadoomasilan galaw yoon gazwat laxzaab bacdisho kalku sadid gabirba marki dulmaadba bacdi shaye yoona maato sameeyeen balan kubaan markaas yoona yani balanki yani waa goob kubaan abaalsalo mariyaay kolka hadda ge gazwatu banu nadir uxud bacdi shaye yoona lagaxiyahay xadathad ma fi sanati raabica min alhijra ya xadathad ma hadirisay gazwatu bani nadir yahudi banu nadir ra gazwile i wa dati rigaac azwadii oo azwatu dati ridac liraay kabkabtin saaib hayti manaa azwatu dati ridac kabkabtin saaib hayti azwadeed kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiya bahaydi ilayha ila dati ridac yanbay bacda gazwati bani nalir bani nalir dulimaadkeeda bacdishe wa macahu maca rasuuli rasuulka macishina lijiran sabca miya todoba boqol muqatilin sabca miya muqatilin todoba boqol muqatilin alijiran limuxaarabati qabaaila qabiilyaala laxarbiyowkeediyan bahi min najdin gabaailaaso min najdin najdeshe ku ahaadeen gabaailaaso tajamacu kulumeen ligitaali gitaali nabi naba ladagaalimoshen kulumeen wahum gabaa'ilaas mayb wa banu saclabata waay wa banuu muxaaribin waay falama samicuu qabiiladaas reer baadiyaalka ahayn marki dheegen bikuruji khuruuji nabi nabaga bahawshay marki dheegen haraguur hooren taarikiina hal kutabaayan nisaaun bilaantiyo kutabaayan uma rajaca bacduhum bacdugoodii hanagadeen ligataalihi gitaali nabi naba ladagaalimoshe hanagadeen wakana lmuslimuna muslimiinta may haadeen yusaluna ku tukada haadeen salaat salaat alkawfi obsidii salaadiya iya tukadaayen falama ra-ow gaaladii marki arageeno hum muslimiinti arageen a algallahu ilaahay may kidida fi gulubihim gulubi lmushrikiin mushrikiinta galbiyaasho ilahay may kididi aruux ba argagahiya kididi walam takun xarbun walam tuujad xarbun xarba malhelna waay wa fi hadi azwati azwat azwatu yani dat rikac leraw dhaadiye ya nazala jibril jibril hadegi alayhi الsalaamu bisalaat lkoofi salaat lkoofi haladegi warusati tayamumi wabirusati tayamumi tayamum fasaxowkeedi haladegi waay kharaja rasuul rasuulka bahi sala allahu alayhi wasalam ilayha kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeya bahay ilayha ila lgazwati yani gazwada demb oo haninsoodka wa aha bedrin alaakhira wa fiiha fi sanati raabica iyo xadatad ma غزوة bani nadir iyo وaغaزوaة dat riga iyo وaغaزوaة bedrin aakira azwadi oo غaزوaة bedrin aakira ya darski walam yakun mahane fiha fi غaزوati غaزwada oo bedrin aakir leraw dhaadiya mahane xarb xarbo mahan walam yakun mahane fiha fi الغaزawaati jamc azawaatka hadiyo mahana xarbon xarbo madhin ila fi bani nair ila fi gazwati bani nair banu nair yahuudi lera azwadooda maahin kalkan yani waazwatu badrin aakhira meriye gobday musanif maylia kharaja rasul rasulka bay sala allahu alayhi wasalam ilayha ila badrin laakhira yan bay wamacahu maca rasuli rasulka macasha in ayin alfun wahamsumiati rajulin kun ishan boqol rajul la jiraan yan bay ligitaali abi sufyaan abi sufyaan la degaalamo daraadis yan bay aladi abu sufyaankaasoo kaasoo owcada huwa abu sufyaankaba kaba almuslimiina muslimiinta in yabooxi bibedrin beder in yabooxi mara dikruhu sowshay sidan in oo manaa beder yani sanadka dembenin beder beder balanning ewaadi ay aladi abu sufyaan kaasoo owcada yabooxay almuslimiina muslimiinta bibedrin beder in yabooxi beder in yabooxi manaa beder sanadka demb uxud marki onawalaawayal walkuroyen oo kal nagleen gaalada iyo hadana sanadkadambabedera balang ningaali kama sidi mara dikru sawshen indhagi walakinahu lakina lam yataka ah, lakinahu lakina aba sufyan gaalki abu sufyan laraa ciidankin jaamiya mafidum islamaya lam yatamakan huwa abu sufyan wamakansana min alwafaai oofiyo biwacdihi wacdi abi sufyan abi sufyan yaboox shay shay mamakansana wa bal arsala huwa abu sufyan diray نعym بنa مسcوd نعym بنa مسcوd lankoler reer badi hay yadri oo ila madinati madine irdiri liyurhiba huwa nucaym بن مسcوd sin argagahiyo almslimina msliminta argagahi fakadima نعym نعyma galay almadinata madine galay وagala نعym er in الناasa dadkadad jamcu kulmiyan quraish quraishan lijef quraishasin kulmiyan lakum isin msliminta sin ciidan badan sin aruriyen faakshaw koobsadaa hum msliminta koobsadaa sari fazaada dalika alqawl golkas hum yomayn kordhiya imaana iman yan kordi waqaalu may ka goren xasbuna unakaafigan allahu ilahi way wa nicma alwakiil lanla wakaaladiya nicmo le saereng maana ahi yani waki saasa ka golen muslimiinti waay lanka been sheegi nucem bin masuda beesabasi abu sufyaan hadirsidi moxamed iyo nsew muslimiinta unsew abu sufyaan iidan badana hawedeeda dhe yani waki masalan bareed saasoo beesadaasa kasiya saas weleri mana bisnucamir masuudkisun lambadbadihaybesheeg bahi kabacd muslimiintan koin argagay muslimin in annaasa ka jamacu lakum heri abu sufyaan igoomshay hanunga ciidan siin kulmiyeen koobsadaa heri bis muslimiintin oobsane ilaahay man kordhi fazaada dalika alqawl hum muslimiintin kordhi imaanan layfumaayo layn kordhi wagaaluu muslimiinti mayka golen xasbuna una kaafagaan sidii aba tira badnaagma e allahu ilaahay waay wa nicma alwakiil langa wakiilo nicmo le allahu maulana nicmo lehen bahamilay miran habehen kolkun rasulka asaabtis falama wasala rasul bedersi balanki hay yalambay abu sufyaan kolkun lankun booba dalsadi usabahi ciidin shay dadka markili roogiba yani daskiyalataladamerehin sanadkan sanad abaare una reer guresh reermaka enago abaarana hayta sanad degaalakam degaalama korma e godoomanana nagabanang arimama abu sufyaan balang hagalay oo balanki adi fuliyaasa side ma balanka yani dhimalewari mana lang adri langkaasa argagahiyahay muhamad suga meelamakuya bes balanki usi kubahi ad marki dem geysay waa kay tan adilay falama wasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki marki deerey ilaa bedrin eelki beder leeraaye balanka haytay sanadki meelanakukoan leer marki deeri iyo wajada may wajada huwa rasuulka ma helay aba sufyaan abu sufyaan helay fadharaba huwa abu sufyaan hal rooray biman la roori macahu fadharaba huwa abu sufyaan larooray biman laroori macahu ma abi sufyaan haal idin sha sub rooren kadoomen taaseri wa ama almuslimuuna muslimiinti bederteseeden balanki makubana fainqalabu hagodoomen binicmatin min nicmaya lagodoomen nicmadaaso min allah ilahi si ku ahaati wafadlin wabifadlin fadlo iya lagodoomen falam yamtas lam yamtas mataabane hum muslimiinti su-un humaato mataaban waay watabacuu rahena ridwan allahi ilahay radidis iyo raheen wallahu ilahayna duu fadlin fadlasiin ali saaxibew fadligaaso cadimin alin saaxibe wa fadliya ilahay siya miliya ganacsi walakeelena godoomin nicmeena godoomin wa kalku banu nadiri qabiilkan banu nadir leeraaw qabiilatun qabiilo wa qabiiladaaso min yahuudi lmadinati madina yahuudiyad kumide eh. kana may haaday baynahum bayna bani nadir iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dhatiyo may haadena cuhuudun balanyaalaay ahaadeen cuhuudaaso yuaminu kulun ki kastaba waa kay masalan amin walaw cuhudaso yuaminu kulunki kasta amin yani aaminow minhm min almuslimina wabani nadir kumida aaminow alakra kan kala aaminow kan kan kala aaminow mana gadima rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shee gali ilayhim an gali gadima rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheen galay ilayhim ilaa bani nadir an seedi maca bacdi asaabi asaabi nabi nabaga saabtis bacdigood la seedi seedow ko marka rasulka meelo seeday nimanka seeday leray muslimiinta lanka oo gaalada kumid a ah iyaha dilan sikada e iyahaka dilan maana ah, dilima arna safaraylahaayna iyahaka dilan lankisugahaya diidis diibowshe iya la aruuriyaay nimankan oonay banu nadir rasuulka namaba heshiisa katiyoka jarta ini lisbadbaadi liska dhex dareera hadii la alla dhiigi walaagasay kooyan lisdagudi saasaba lankahayti me rasuulka bahi banu nadir anseedi meere in lankaasa dhiigsa gudahanaysin walan ilguda heshiis ban indhaxeeyey bes markaasa meeran faylatan akinta ladaan intani fadhow dirbiga hoosisa rasulka fadheedi sala allahu alayhi wasalam bes kolkun binaanka behen rasulka yasaartis dadku gaabangala jari binaanka behen may hakataladeena muhamed keeka galamaninka jaro ha antamin infidhiyo ha lankooken dirbi kor haku koroy shiid mara dhaadoy mado koron kujeeyoren mana halgilnin saasa kataladen isla markiiba rasuulka sala allahu alay wasalam soo meeli fide iyo waxyaa kadegi jibiila ah, isla marki waxyaa kadeji inta kutaba ledi maanaa dilkaala kataladay kuba inta kutab bes rasuulka asaabtiis iyo meelo fidhiya wal xaaja haduu zawla dan i walsaase eh oo xaaja hakuza oo kale agtamarka waa fiiriya melay fudle eri kumoodila meel iskubahay mab hakanaga neb abubakar say meelo fidhiyan mab hakanagan rasuulka sala allahu alay wasalam si hambay bes ore hambay markaasa yani waakay masalan abubakar iyo dadki la jaran walaawayara meela kusugen waayen may dareemen arin kal ini adrsiya dareemen besiyonaskubendi adi dilkina madinafriya ilahay badbaadi fatafaka jamacatun tanilay kogun balanki lakala jari dadki oo yahuuda ahayen balanka laka jari balan welisio ma ilaaliyahayen yahud ilaalihana saaso manaa dadki darisiyo lahaayen dhibaato jeysadahayen falastiin yani balan magalaayan dalantilay dad kureebasma yahuud balan yani maogolaadeen may wal adduunka o don dadki walankasaraya inisgaba adduunka o don yani nisarayna ley naxnu abna abnaa lambiyaaia ley ambiyada awlaadiyo ena uni dadka don sharfanka le cunsuriya eedanka dadaalaya ay kolkan fattafaka jamaacatun ay e iswaafagan alaa kad minhum min bani nadir kumide calaa katli nabi nabaga dilshay iya iswaafagan faclima rasul rasulka is marki ogaadi waaya kadegi sala allahu alayhi wasalam bidalika ijtimaaci bidalika alitifaaqi itifaaqka saa iya ogaadi fakaraja nabiy nabag sala allahu alayhi wasalam min cindihim cind lyahuudi yahuud abdood iya kubahi watabica may raheena hu anabiya nabag may raheena asxaab asxaab nabiy shirasa hodhaan bahi asaabtan kudabagalen oo arantiba meeri fashiranti ogaaden bes yahuudi kalkun rasulka o marba saas balankiba rasulka dilshayba kataliyan ciidan lahan edegsiyiree ilan balankiyo kubeen uma arsala nabiy nabaga yani diri ilayhim ila bani nadir banu nadir diri yaamuru huwa rasuulka hal amraw hum banu nadir amraw bilkhuruuji bahaw amraw min albilaadi magaalooyinkala kubahaw si dhabsi e magaalada kukubahaw er faadaacuu cadiyen faylasa yani waa kay bahaane eren hadan marki demba famtanacu reebtooman diiden faida tag bahane ere daxaalergaha kubahama wadanka mailadegnaadasansingo dilkahetakatamaniden bes bahane eren marki dembe lanko munaafiqiinta iya lahadleen may unisan badbaadi ane iskurooga eren uni walalwalisinidalisin jason unisan difacan eren umamtana umamtanacu banu nadir yahuudiyahay reebtoomen mabahawki kureebtoomen walan reebtoomen waa ko hoos fiiri wa sababu imtinaacihim imtinaaci bani nadir yahuudin banu nadir leraw reebtoonkooda sabab shay maybuwa ana ikhwaanahum walaalmiyasho almunaafiqiina munaafiqiinta eh ya arsaluu diren walaalmiyasho oo munaafiqiinta wa arsaluu diren lahum an diren yani waki masalan lahum libani nadir an diren yaquluna hal munaafiqiinta kagooleyan laa takruju umbaten min diyaarikum layin mana laa takruju umbaten min diyaarikum daariyaalkin ukubaten sida layin lain ukrijitum hadii isin lisin lanakرujana naحnu nuna banay o banay macakum ising macagiasina bahaan walaa nudiicu naحnu na macadiyaan munaafiqiintiasaasle fikum isin fiigin macadiyaan axadan of macadiyaan abadan welisha macadiyaan wain gutiltum hadii isin lisin diloon lanansurana naحnu unhilinay oo unhilinay kum isin sinhiliyaan hadi lasinadeg mana gutiltum bimana hadi lasinadegaalamo wain gutiltum hadi lasinadegaalamon lanansurana naxnu hilinay oo hilinay naxnu kumisinsin hiliyaana sere mana ilaahayna ma erey wallahu ilahay yashhadu huwa ilaahay may markaati ku eya inahum ina almunaafiqiina ba lakaadibuna ini ben sheegayan sin hiliyaane sin garab gobodaane sindigaalmaanatlen o er ilahay waana saasa nagatay lain ukrijo yer ilahay lawa lacizati wajalaliya kadhaaraday in ukriju hadii yo libiyo yahuudun libi laa yakrujuna mabahayan malabahayan macahu maca lyahuud malabahayan wa wala in qutilu hadi liladegaalamo yahuudo liladegaalamona laa yansuruna manghiliyaayan hum yani banu nadir manghiliyaayan ari munaafiqiinta wala in nasaru hadi kadhig nhiliyanna wala in nasaru munaafiqiinta hadi nhiliyan hum banu nadir nhiliyanna layuwaluna munaafiqiinta jeediyan oo jeediyan aladbaara duburka jeediyan dabadiyaalka jeediyan hooraayan waay uma bacda dalika laa yunsaruna malan hiliya malan gargaarayo ilahay waana sidya nagatimama fadamica alyahuudu yahuudi may hunguriyaayeena biwacuudihim wacuudi lmunaafiqiin munaafiqiinti yabooxkiisho balankiisho hunguriyaayen unisan difaacan meerne ha dadkan bana difaacayaana muhamed kalishay kubanena isku roognaga eren shalayna bahaane erena fa adaacu hadda kalkun hanga damacen mana difaacan oo unisan difaacan munaafiqiinta erenga walaa wan guriyahayna koy wadankas gurogasan ay dadka masin gargaaraysaay karin fadamica may damaceena alyahuudu yahuudiya damaceen biwucuudihim wucuudi lmunaafiqiina munaafiqiinta yani balansho yani waa yabooxsho yabooxsho iya damaceen wamtanacuu yahuudi reertoomen mabana walama duriduu marki la buri yahuudi banunadli reerahay la buri yawla nagday la buri liya lam yaraw banu nadirti ma aragna min almunaafiqiina munaafiqiinti maku aragna man maku aragna saacada huwa manka galansiyaw hum banu nadir gacansiyaw kama akbar allahu tacaala wallahu yashhadu inahum lakaadibuna ti la irabati aninko galansiyaw ma aragna wa yani ay galsho ka nagaden a godsho oo ebeeso godshiya kubatay ka nagatiya nagaden wa walamaa duridu marki oo niyaw yani la buriyay yahuudi banu nadir la buri iyo lam yaraw banu nadirta yahuudahayan ang aragna min almunaafiqiina munaafiqiinta isho ang aragna man ang aragna saacada huwa manka galansiya hum munaafiqiinta galansiya aragna kama sidi akbar allahu tacaala ilahay ban kabri yani sidi yani wa kay masalan langalansi waayan wa asilatun faxaasara rasulu rasuulka shiri sala allahu alayhi wasalam hum banu nadirtiya shiri afarta gibliya kugobsadi uma sa'aluu su'aalen banu nadirti huwa nabiya su'aalen alkhuruuja bao su'aalen wadankaano ku baane uni baane guurane faadina rasul rasulka nadimi lahum libani nadirti nadimi wadanka kubaane wakaraju bihim biamwaalim amwaali bani nadir yahudi banu nadir eray maaliyaalsho ay wabinisain bilaanti ay biawlaadi awlaadiyo labehem wamaagiya labehem yastadiicuna yo awooden xamla xamlama maagun baarowsi awooden cala libili geel geelkun baarowsin awooden waliba geelsin dhaada kor dhaadaa leri laakin dhulki iyo beero iyo guryaalka iyo similihiisi markaasa koley beerowi sabab wa yani wa ka dhowkiya may sameeyena beero guryaalki dudumiye ahay yukaribuna buyutan biaydihim san ilahay lay guryaalki soo dudumiye ay muhamad iyoona saartisa gadaalkinka intifaacnay o lay dudumiyeni wala koran wala kalena gaadin ilaa may leray hub magaado kortan ilaa alat alxarbi tani lay yastadiicuna wama yastadiicuna waxamaluhum baarden wakarajuu biamwaalihim wabinisaa'ihim waawlaadihim wama stadaacu alaben amla ala libil geelkum baarosha awooden ilaa alat alxarbi harba galabshay ma hub magaada korsanal hubka kutaben wa hubka idulka i beerogi kutaben wa asilatun beerogyohay muslimiinta la wareegen asilatun haditan asila malgazawaat lati gazawaat ma taxdakas adil sayfi sanati raabica darsi xadatat fi sanati raabica gazwat bani nadir wagazwat dati rigax وغزوة bedr aakira intaasaa darisen wa man banu nadir qabilatn min alyahud kumid ada faclo may sameeyen banu nadir tasoy kadima arasul sala الlahu alay slam ilayhim ila bani nadir faatafaka jamaca minhum ala gatlihi wa taasa iskuwaafageen saasa sameeyen limada amara rasul sala الlahu alayه wasalam hum banu nadir ma amri bacdu bacda khuruji markis wada khuruji khuruji nabi nabaga bawshi bacdige min buyutim banu nadir guriyaaso marka kutabi ma amriyo amara rasul facasara yani uma arsala ilayhim ya'murhum bilkhuruji min albilaad maada facala nabiy bihim yomay kafali bacda dalika may kafali facasara rasul sala allahu alayhi wasalam uma yani wa kisaaluhu alkhuruja faadina lahum fakaraju bamri xawaadiun haadihi tan xawaadiu waxyaalaha delisan sanadki dhati sanadki afaraad olea delisan wa xawaadiu haadihi tan xawaadiu waxyaalaha delisan wa fi sanati raabicati sanadki afaraad min alhijra ya nazla jibril jibril hadegi fi gazwati dati rigac ya hadegi bisalaat lkawfi salaat lkoof aladegi wa fi hadi gazwati gazwadan tana ilan ya nazla ma degday ruskatu tayamumi tayamum rusya degdi wa fi hadi sanati sanadan tan hadiya watwafiyat zaynab zaynabo la oofsidi zawju rasuli sala allahu alay wasalam ilahi rasulsha zawjadii saaytu abu salamata abu salami yani iya la oofsidi ibnu amatihi zaynab um lmasaakin way tan hadi la oofsadaay sofiyad loo absiri zaynab zawju rasul sala allahu alayh wasalam ayta loo absiri um wa abu salamata yani abu salama iya loo absir abu salama abu salama iya loo absir ibnu camati nabiy sala allahu alayh sala wasalam ilahi rasul inaadis arisha haay ini kala dilamkidiyon wahuwa abu salamaga akuhu aku rasuli rasulka walalshay hay min aralaaci nuugsangeshe aadoas lanuugin halimatu sacdiya iyo suwaybatul aslamiya inigaasna walaala ka haayan ini inaadisna dhali mana rasulka imaadi sal lahu alayه salam ashalalati yadhali abu salama baraabisaas ahaayen marki dembe zawjadiis marki dhimasiyata waako sanadka dhatis hoob afarti bilo tumansiyen dhamaati baroob nagati guursadii rasuulka umu salama zawjadii o abu salama walaalshay ku dhimadaay nugsun walaalshayka lahay wa fiha fi sanati raabica sanadka afaraada tazawaja rasuul sala lahu alayه salam ilahi rasulsha guursadi uma salama uma salama iya guursadi uma salama iya sanadkan afaraad iya rasuulka guursadi oo oh, marki hafsishee hada dhimada abu salama zooji hadhimadi bacdis oo cidadii dhamaati wa bes rasuulka bila umusalamadiya waydiisadi yani bilaamay horumbadakin hayti awlaadna dhali oone ontasakukin oo walaalkay oo nugsanto walaalka lahaay koryo fadahay rasuulka sala allahu alay wasalam ilaa guurkas guursuda guur xigmiyaysan layhay bes waydiisaday umusalam oy guurka fadeeri markaasa marki rasuul allah sidwalhadi ay sugnaadeen an bilaan eh bilaanaka guursuga korna ay sugnaadeen yani wa kay saas daraadiye yani may fayla sharoogno fayla erti meyu sadid yani an horta waayo lahaa erti mana bilaan horumbadi bilaamay horumbada ti aha tan lamaad hadina masiir badanaa erti adina yani wakay masalan bilaan guursadaas bilaanta baanbadana guursadaas anin masiir badana hadhowti masiir inti anila kahoreed ada dhibtinjeysado anin meelo cadaab aakhira kumududo koobsade erti tan kal may waaha yani awlaada qabe erti awlaad bilaan awlaad qabtan udarun caleyka waaha yani wa bilaantimaybolangiibiya sidi langiibiya nafcun laka yani wa kay durun calayka laa laka yani walaa calayka silara sididasa langiibiya mana kalku sadidi ti oo durun calayka hayti bilaamay hadii marba unag wadato durun calayka wadalay dhibtingatu mana karoba saa hadin unag wadato durun calayka na unugaaso iyo muturaso unugin koriyaas adi kalko saariyi mana ulaad hobdabta ulaadiyala koriyonakalaas durun calayka saaskeed yani wa kan nafcun lakanamaybua bilamay bikaare ya nafcun laka adalay nafakin ito awlaadma wedet adalay bikaare ito nafcun laka laa laka walaa calayka namaybati o sayib ehyaan oo garoob eho laakin awlaadam wedan adina nafan mae burnumaki e saasuma kolka yani awlaada wedade bes tadidi walhaadba rasulka meray sala allahu alay slam ado oo bada deka gali anina da gali leeri mana addiru addayru addayru yadiru maca shagli maaha shimbirki shakal sheela buuga malarniha aniga ismid lenaari mana iskudaena isla dhaga ma koro mana shimbir shimbir sheela buuga lar iskudaena ob deka galen inday gali ko tan kal awlaadilay maha awlaadahani ka awlaaday wari mana aniba koriye awlaaday masirkana ilaahiya tuugan ilaahiya kozuuriyar besag yare kaguursadi mana sadidi walaa daawa sidiya kaguursadi yani wa wa fiha fi sanati raabica sanadki afaraada tazawaja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha guursidi uma salamata uma salama guursidi wa fiha fi sanati raabica sanadki afaraad iya welida xusein bin caliyen xusein bin cali yala dhali xasan sanadki sadaadaa dhaladi yani xuseinna sanadki afaraad iya sula dhaladi wa wa fiha xasan ahorey xusein wa kas markaas yani wa fiha fi sanati raabica walaa shay hoob la mariisi arabta mayb shay hadii mariisiyaan licila lay mariisiyaan hadun og yani hasan i hoseen obosharijarnigyorogabirij yani wafi masalan kolka hasan ala maraysa walaa hasan la maraysa maybwa usi deedi usi sara usi wiina yani waki hoseen markaas bacdi koya mana wako wa fiha hal sana ladhatiya ku jarti sanadki sadaad ay dhaladay hasan hadan hal sana kabacd hadan ay dhaladay huseen sugo wa fiha fi sanati raabica sanadki afaraad daadiye wa umira rasul amara rasul rasulka amari sala allahu alayhi wasalam zayd bna haabit kuriki zayd bin haabit lera yamri an yatacalama huwa zayd ini barado kitaabat alyahuudi yahuud qoraalsha habarad yahuud abtugsha iyo luugadii hainbaro lima liyaktuba huwa yani zaydkin abtugo lahu linabiyin abtugo yani waki masala ilayhim ilalyahudin abtugo maadaan wargada in abtugaas yahuudan diraw yahuudin hange luugadii hainbaro oobana farmin faraw yahudo adin abtugaas hadi wala abtugangna adin akriyaas tarjunganagadaas habaroer luugudaas mayolay zayd bin saabit mea kubehe kugalanjibiyey nimankii oo asraa bedrin beder dadki la dhafaalay gaalada haayeen hadii lanka beeso oo isku furud waay maylerahay tumunka unugalan dhiiba oo reer madine tacliim si walan goraw bara lerahay dadki uhaya kubahi zayd bin saabit milo wal goraw bis walgarosha boodlaha mahadiye isla markiiba faahim nagaday kaatib nagaday bis hadin lugadaas baro rasul si shirtiyo oo wargadooba habtugan inka akrido inka fasid hooba wargad gorawna ad inka abtugda habaro er lugadaas zaydabna thaabit waahi wa fiha fi sanati raabica amara rasul rasulka amri sala allahu alayhi wasalam zaydabna thaabit amri an yatacalama huwa zayd ini barado kitaabat alyahuud yahuud abtugo keed barad liyaktuba huwa zayd abtugo yani liyaktuba yani liyaktuba huwa rasuulka sin yani zedla liyaktuba huwa zed sin abtugo lahu yani wa liyaktuba huwa zed sin abtugo lahu linabiy nabag laantis ilayhim ila bani ilayhim ila yahuudi yahudan abtugo reed wayakra'a huwa zed akriyo lahu linabiy nabag akriyo ma walaagin akri yaktibuna yo abtugaayan yahuudi ilayh ila nabiy abtugaayan wali in abtugan nadin akriyaas wali anang abtugaw nadin abtugaa yahuudin diraw nadin abtugaas iha in baray luugudaas luuqadasakabardi asilatun hadi asila mata nazla jibril jibril amahaldegi bisalaati yani wa kima salaam koofi salaat lkoof amahaldegi yani fi sana salaat lkoof amahaldegi ahay yani fi sanat raabica la nazla jibril fi gazwati dati rikax bisalaat lkoofi adirani wamata naزlat yani amahadegdi ruskat tayamumi tayamum ruskadiyan amahadegdi fi sanat raabica la kasosadan ikshan man tuufiya ay la obsaday fi sanati raabica sanadka afaraad ay la obsaday tuufiyas may la obsaday ha wa kay sheegi wa maysan lay wamata nazala rusatu tayamum fi sanati raabica lay tansadub lay nazalat rusatu tayamum fi sanati raabica haye man tuufiya ay la obsaday fi sanati raabica sanadka afaraad ay la obsaday tuufiya fi sanati raabica may la obsaday abu zaynab zawju nabiy rasuli sala allahu alay wasalam wa abu salamata ibnu camat nabiy biman ay tazawaja rasuul rasuulka guursaday sala allahu alayhi wasalam ahay ay ahay guursaday sanadkan tazawaja rasuul sala allahu alayh salam guursaday uma salama tablamaytaasa guursaday man wulida fi hadi sana xuseen bimaada amara rasuul sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsa mamri zaydan wasaabit mamri amara rasuul sala allahu alayh salam zaydan wasaabit an yatacalama bikita kitaabat alyahuud saas amri khulaasatu sanati raabica sanadki afaraad warshakooda min alhijra fi sanati raabica sanadka afaraad xadaad ma dirsay azwat bani nadir dirsi qabilatin waayo min alyahud kumid aaf kaanu khiyaaneen cuhuda balangyaalka khiyaaneen faxasara rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha shiri hum alyahuuda banu nadir siya shiri waakraja nabiy nabog bi hum yani banu nadir siya bi min almadinati kubi ukiya fi sanati raabica sanadka afaraad xadaad ma dirsay azwat dati ridac kabkabkan saaxibaasi azudeed walam yakun fiha fi lazwati azudi fisi maane xarbun arba mahaan bal fiha walam yakun mahane fiha fi lgaswati aswati datrga leraw harba madin harba mahan bal fiha fi yani fiha fi gaswati dati rigac dati rigac kaswadeediya nazalad ma tegday salaat lkawfi salaat lkawf iya tegdi i warufkatu tayamumi dadka boosidow fasaxoke yani wa fiha fi sanati raabica yatu yani odea maantalanba wa fi hadi lgaswati aydan nazalat ruskatu tayamumi a tayamum ruskiya tegdi saasahayti iya kalkun wafiha fi sanati raabica nazlana degday salaatulfata degdi waruskatu taimamigubasdo fasaxawshe wafiha fi sanati raabica sanadka afraad batiya xadathadna darisay gazwatu bedrin alaakhira bederki dembe gazwadeedia darisi walam yakun walam yakac madina fiha fi gazwati bedrin madina xarbun harba madina wafiha fi sanati raabica sanadka afraad batiya tufiya zaynab zaynabo loosigi zawji rasuuli sala allahu alay salam ilahi rasulkiia zawjadiisaa wafiha fi sanati raabica twufiya abu salama abu salama loobsad ibnatu cami rasuul sala lahu alay slam rasulka inaadisanogsheha wa akuha ku rasul rasulka walashea min arlah ms walakalahi wafiha fi sanati raabica sanadka faraadhadiya wa ulida xusein xusein reer dhali watazawaja rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulka guursidi uma salamata uma salama iyo zawjetid wafiha fi sanati raabica amara rasul rasulka ama zaydanasaafid an yatacalama waseedini barado kitaabat alyahuud yahuud abtugaw sheeha barado الsنة الخامسة سنadki sنaad min الهجرa hijr sanadki sنaad غaزوaة duمة الجندل مakanko duمة الجندل ra غaزوdeed غaزوaة بني المصطلق qabilko بن المصطلق ra غaزوdeed asbاab iسlاm بني المصطلق بن المصطلق iسlاmkooda sababtis intaasalonkooda le sanadki walidi fi سنة الخامسة sanadki sنaad min الهجرa lgro غaزوaة duمة الجندل duمة الجندل مakanka nera balad وaay بين شام والمدينة شam مdينa dafio kuyal خaرaج رasul وaلlahi صaلى الله عليه وسلم ilayha ila dumat ljandal makaanka leran bay musaaxiban hal lasaaxibsimi bialfi rajulin kun qof usoo lasaaxibsimi likitaali acraabin reer baadiyaalo ladegaalmowkeeden bay acraabtaasoo yadlimuna dulmiyaayan man dulmiyaayan mara huwa manka maraw bihim bilacraabi reer baadiyaalkaas marawba dulmiyaayan dad muslimiinga meel maraayan dulmin jeesadi jireen saasa ediyo daraadiyadankabahay fahrabu roren nimanki dumat ljandal reer baadigidankasaadi rasuulki asaabtisa waragaadin oo belen jabta galen roorin wa fi sanati sanadii alkhamisati shanaad min alhijra hijri sanadka shanaad iyo xadasa me darisay gazwatu dumat ljandal makaanki dumat ljandal ra gazwadeedi hadarisi walam yaxdus mahaderisne fiha fi lgazwati gazwada dhahdiya xarbun xarbi mahaderisne may wali lianahu lianahu shaniye haraba may rooray man ya roori fiha fi dumat ljandal kusugnaad walba dumajaroogin oo reerbaadiyaalkaayan muxamed saasitadarelanboleranforen a wataraku kutaben maashiyatahum jeeliyo erinsho loodiyo kutaben lo hanung madhagaalaysadaan xijaazka dadka degaayeen geeli yerinle anung dhagaalayan loodu may gobolkaas maybua oom badanta aha kuleel badanta loona anung saas meelmee ka dhagabto faanima almuslimuuna muslimiinti animoysadeen ha almaashiyata lo erinki iyo geeliya animoysadeen بsanat amisa min hijr acdad azwat juma jandr daris walam yacdud fiha fi azwati azwada badi arb arb daris may wal lanahu shani haraba man fiha lanahu haraba lianahu shaniye haraba may rooray man yarooray fiha fi azwati azwad kusugnaadi wataraku kutaga maashiyata maashiyadood kutaga faanima muslimuna muslimiinti animashadeen ha maashidaas animashadeen wa fiha yani wa fiha fi sanat amisa sanadki sanaad ya xadaad me deristay gazwatu banilmusdalif qabilki banilmusdalif leeraay gazwadoodi laqabo julaymata bna sacd banilmusdalif dumay bu ahan laqab waay oo julaymat bnu sacd laqab show watusama ayda gazwat lmuraysi gazwat lmuraysicna wala muraysicga may wahuwa muraysicga maun dow libani khuzamata reer banu khuzaca reer banu khuzaca dowlaygu mana gabal dilkudhaan dowleere wahuwa muraysicda maaun biyu ama dow libani khusacata reer bani khusac dowtiyo manaa biyo dhaansiso meel biyo kudhaansadaayan eelasiohay milasa kolkan dulimaadlakadaadi wa fiha fi sanat alkamisa xadata gazwatu bani lmustark qabiilki banlmustark gazwadoodi hadarisay aladina banlmustark daasoo tajamacuu has aruuriyeen limuxaarabat lmuslimiina muslimiinta la carbiyo kood aruuriyeen kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsibay ilayhim ilaa bani lmusdalikiyan bahi bijamcin musaaxiban hal la saaxibsiiye bijamcin jamaaca kaiirin fara badan usoo la saaxibsiiye dad badan usoo la jiraan faasaaba yani wa kay huwa rasuulka asaydi faasaaba huwa rasuulka asaydi sala allahu alay wasalam hum banu lmusdalifdi ya asaydi qabiilkii dhonga korkugobsadi wasaba almuslimuuna muslimiinta kafaalen nisaam nisaa bani lmusdalif reer banu lmusdalif tijaabiyo waabaroorena wali roora roora walkaleen wala gobadi wataba lmuslimuna muslimiinti kafalin nisaa nisaa bani lmusdalik reer banu musdalik bilaantiya iyo rijaala rijaala bani lmusdalik reer banu musdalik rijaaliyo migolkoodiye kafalin waduriyatan duriyata bani lmusdalik wataba lmuslimuna kafalin duriyatan duriyata bani lmusdalik reer bani lmusdalik awlaadiyo iya kafalin waamwaala maaliyaalkood iya kafalin wagataluu dilen وagatl dilayna minhm casharata وagatl msliminta dilayna minhm banmsl reer banmsliga kudilayn casharatan tumunya kudilayn وasaru gafaalen msliminti hm banmslig jamichum dhamaanti o gafaalen a ulaadiyo bilaanti alabod walifokdi mahayn wakana min alsra dadkil hagafaali laysa jartay oo ini la sheega muduna baratu bint raisihi baratu bint lxaris iya ka jarti a wakana min alsra gafaalo hagafaale reer banmslig hakugafaali may ka jartay barato gabarto bara ledo bintu raisihim raisi banilmustalik reer banulmustalik lanki madax sho hay gabarkis e eh. bintu raisihim raisi banilmustalik reer banulmustalik lanki rais sho hay madax sho hay gabarkis eh, ka jarti wa bes rasuulka nasin hariri daraadeed guursiya guur xigmeys langa hayo gabarkeeda haytay lankaas malaaga dhali iya guursidi rasuulka reer banulmustalik hanglahadi hanglahariran daraadiye fataزawaja rasuul sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuulki zawjaysidi ha baradiya zawjaysidi sala الlahu alayhi wasalam bareho dhaangmagaasheleraay walbederi wasama rasuul rasuulka su magaawi ha baradi juwaydiyat bn lxaris yaka magaawi a kalkun juwaydiya may kumidat min umahaati yani min min umahaati lmuminiin iya kumid nagatiyo mana rasuulka baa digursidi juwaydiyat bint mashhuuri waay laakin barada o dhaangan kasaan ma juwaydiya obeerikasni mana makisem juwayls bintlxari anagati juwayliya mana bara magaga walaawaya isra hirowka sogun bara bara roogde hooble tibaaraga hayki roogde tibaaraga hayki roogde mana isla hiraase asaabte rahan magaasha etaa isla hiraas wal kubedeli ko magaga hoob yani wal kubedeli kordhi male juwayliya gibir yuray iyo kabedeli rasul juwayliya gibir yuray mana taskiru jaariyatin jaariyatin oo mufrad e lataskiri juwayliya gibir yuray juwayliya saas magama lagdeemadiwa lagdeele rasulsi milakukoyti asmaad mana anunu mustakaado anunu gayru mustaq waay jamidaadu mana kolku han jamidaadka ma lagdee lakin han oo mustakaadke wal hadi jaariya milkukoyti walkase jaariyatun gebru tasiri juwayrun juwayrun fucaylun juwayriya taasu mana juwayriya geberyuray sale falama samica banulmusdaliki qabiilkii banulmusdalik leerahay marki dheegeen bidalika tazawuji alitiyo guursadowsho oo rasuulka guursiga dheegeen ya islamuu islaamen jamiichum dhamaantood islaamen wasaaruu haaden cawnan kaalmaya lilmuslimiin ang nagaden bacda an kaanuu markii haadeen bacdigeed acdaam acdaa lmuslimiin muslimiinta odowyaalsho markii haadeen bacdigeed falama samica banulmusali banulmusali marki dheegen bidalika madkuuri madkuurkas kaasa dheegeen ya islamuu islaamen jamiichum dhamaantood islaamen wasaaruu haaden awnan kaalma iyo lilmuslimiin ang nagadin bacda an kaanuu marki adin bacdigeed acdaahum acdaa lmuslimiin falama samica banu lmustarigi marki bidalika dhege bidalika bidalika samana may ku wareysay horta nimankan gabirta marki la goorsadi awlaadi dhaqaal awlad bilaantiyalada dhaladeen iyo dadkiyalada dhaladeen oo qabiiladii oo banulmustalig oo dhan amiri xaroogi oo lahareeyay yani sendi lahabiliyay milaka milaka oodi wilan dhiibin asaabta gobsadeen hal dhafaalo hal dhiibsado odon halkuadhadoylalahay bis markaasa rasuulka sala allahu alayhi wasalam asaabta lishoori meerergahaysana dadkan gabeelkan banumusarige oo gafaalo kahay salaam gibirtii oo guursadiye ee kolkan hididn koy masku dhinana salweelesare bis rasuulka laheli asaabti donga lakaladi yoona ma erena asaaru rasuulillahi nagadeena gabe dadka dadla gafaalo koro doonala kuhalada kormeyme rasuulka sadiidisa nagdeena isku dhiyaane rasuulkaan dhaafana dhiyaane bes wali gafaale laha gafaali oo dhan dhaa isku bahaale jibir oo dhabiilsho baraka badan oo juwayri oo kale mal aragneled manamasidan may wale gabiilki dhan iyo sabab shela kuhoroy gabiilki shel hagafaale shalay banulmusdali hagafaale arni iyad hoob rasuulka baguursadi iyo sabab shee rasuulka sodiyaalshay asaaru rasuulilaahi waay lii mana ilahay rasul shay sodiyaalshay besgiibahooli di argen wanaagas dalan samey reer banulmustalig yoo dhan rid waaba islaamen bayo rasuulkan wala fadaay saasla hayti wala gibirtion guursidi inimaha islaamaha jiidi lay fadaay odaygiisha oo bo hadii rasuulka guursidi yoonus ha islaamnakid falama samica banulmustalig marki dheegen bidalika bidalika tasawuji guurkaas o ariitiy oo oh, lanki rais yo ariitiy aritis oh, rasuulka guursidi marki dheegen yaslamu jamiichum dhamaantood islaamin wasaaru aadin cawlan kaalmo lilmuslimiin ngaadin bacda an kaanu marki adin bacdige acdaam acdaa lmuslimiin muslimiinta ogowyaalsho adan bacdigo asilatun haadi tan asilatun su-aalyaal wa mata xadaat yani waa kuwa bacda tani laybu hasha tazawajaha rasuul mediki wa bacda an tazawaja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi marki guursaday ha baradaas masi juwayday guursadi ya balaga lmuslimuuna muslimiinti asraa qawmiha qawmi juwayriya juwayri qoomkiise kuwood lagafaalidong adiyen wagaaluu ma ereyno muslimiinti ashaabu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul sheeg sadiidis waay laa yanbagi owlamahaan asruhum asrul ah, yani ashaari sabiyaalkasay gafaali owlamahaan fi aydina gacmiyaalkan dhaadiy owlama kaana seeren waxadasa may haderisay fi hadi gazwati azwad intan dhaadiya may haderisay ana khadiman khadim khadimko licumar ibn lkhadaab n sugnaadi takhasama huwa khadimka suga ini maca rajulin rajul macashi lidoodi rajulkaas oo min a min a yani lidoodi wafiha waxadata ma derisay fi hadi lgazwa ana kaadiman lanku kaadim eye licumar ibn lkhadaam kaadimka ewa takhatama huwa kaadim kusuge doodi maca rajulin rajul macashi eye lidoodi rajulkaas min alkhazraji khazraj kumid e walaraba huwa rajulki garaaci yani wa masalan bahay ana kaadiman licumar ibn lkhadaab oo gureeshay oo muhaajiriinta kusoo yatakaasama dooday maca rajulin ladood rajulkaasoo min alkhasraji reer khasraj o ansaare wadaraba huwa rajulki oo carab kaadimka oo cumar hishe kasoodi garaacay huwa arajul rajulki oo min alkhasraji ewa garaaci araanti tira dhawi fanaada alkhasrajiyo ki khasrajiga haay gayliisidi qawmahu qowma alkhasrajiyi khasrajigi goomki gayliisidi wanaada alkaadimu kaadinki cumar usugnaadi sun gayli almuhaajiriin an gayli mana dhabiilnimo bamiil kubilaawti faaqbala alfariqaani lamna argo yani jaahilidasaasahay lanko ilama qof as dagaalamaay ay tolkayo tolbeeriyo yakan ere kaasma suna saasaare sidya kolka dagaalamaay sidiba kolka islaamka dhatisa kabilaabe faaqbala alfariqaani lamadii farig ya gaabile wakaadu lamadii farig farigan kaane muslimiinti o dulmaadlaylambahiyo oo kakooban muhaajiriin iyo ansaar reer madina ansaar laskari wali kala meelo kakoen muhaajiriin al faaqbala fariqaani lamadii farig ya gaafilan muhaajiriin ansaar wakaaduu may sigeeno yaktatiluna ini dagaalama ani lankayla dila ani lankayla dila ini dagaalama basige marki dambi rasuulka ogaadi walawla ana eh, lawla ana lawla an kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheba inhadafan ini dagaalamaa sigen wakaaduu may sigeena yaktatiluna ini dagaalamaaya ini dagaalamaga sigen lawla an kharaja rasuul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsa fahim hada fan waqaala rasul rasulka may ka golay maa baalu dacwa ljahiliya jahilida weerintiya may haati dacuuha fa inaha mumtanax si rasulka ilahi mana kutaba murun i baktiwa hana gabeelnimo laisweelo gabeelnimo la degaalam baktiwa ha kutaba ir rasulka maa baalu dacwa ljahiliya ay abida melkalan mairaay abidacwa ljahiliya waanaa bayna adhurikum iraay abidacwa ljahiliya jahilid werantiy miya yani yani dacwal jahiliya wa hadase waana bayna adhurikum ano datin roog iyo hada gabeelma nasweerasaan ari mana dacuuha fa inaha muntana kutaba baktu aha iri mana gabeelnima nasweero gabeelnima degaalam walhun urun waa isku dhaafa iri mana besidiya rasuulka fidnadi ka xasali uma askana anabiyu nabad xasali alfitnata fidnadiya meeli ka xasali wa fidnadi eedahayti yani waa kay masalan ba milaka xasali hataa lankan leeraayo munaafiq ahaayay cabdullaahi bin ubay leeraayo ra-iisulmunaafiqiin eh. marki arinti dheegi oo quraysha lanku ansaari eh, geesi ferina yani feri marki lera arinti dheegdi kisaraayahay difidna s usukifadaw maerayhin yani hahe oo unuba shalay lay dadkan oo shalay biildigan waasanaayen muhaajiriin saldhigan weelnay biilnay hunguri siinay hunguri lagiirsanay beero lagiirsanay intaas binaaga an samayni hadina jekilankana jilaayana hada hada kahordhi werntantan mama jarteri mana mamadilana haysat samin kalbaka yakulkana haysateri mana eyga kulsaysayka amo yana haysateri mana dadki shalayla un gaajo kubini iya gek hadina amen miya bes hadta hoobla kubilaawo mer mahmahadi walbedele jawic kalbaka yudicka la sameeri mana eyga gaajaysi godonbuyay saasa lawereeri mana madina hooba seena yani madina hooba nagana layukrijana alacazu minha aladala kisara red mana oo lanka sharafka le waa ku biye lanka oonaymas adalka ee biyeeri rasuulka amjeed mana tiyeedahay ti may dhiiday ilaa hataa marki maka la seedi oo madina la seedi rasuulka sala allahu alayhi wasalam onogshay lankan leeraw cabdullahi bin ubay arishay cabdullahi leeraasun ma eray rasuul allah aw kan sado ma ka hadalne aw shay sado ma ka hadalne munaafiq sado ma ka hadalne ha ani seeftay dhaaze madine iritiya surume ani irisi kubiye usi labiye eri mana adi adi sharaf badan kan sadan hadlay aw ka en usidu laysana ani usidu iritul kubiye eri mana bes isku rasul wali fado era isku dhaaf ha isku dhaaf may wali rasulka walbadan ameyla ilaaliyaay inkas lankan kan islaamna daahirka kuy hadan barademba dasi jahilin muhamed asatisa dhibin jesanama ilan ka gaalahay oga cabdullahi bin muna cabdullahi bin yani wa ka bin ubayka ay kalku isku dhaafeer rasul wal dhowray may wale oday madinihay madini oday sheehay oo badusa dhibaato linjeysado misladil gaalnimadii len islanka jarta walogi dhabka dalinjeysadaaye hadalka muslimiinta dhib injeysadaaye kishalay beder marki lambay ucud lambay idinkiya naqsadaayahay dhib dalinyi walogi isku dhaaf ay dhahay rasul isku dhongata rasulka gazwadan tangata may dhiiday oo yani waa kan kastoo khilaafna jira axadiisu isku dhongata gazwadan banulmusalaga ka dheedi jile raay asilatun hadihi asilatun tanti suaalew mataa xadatat imhadarisi gazwatu dumat ljandal imhadarisi fi sanat khamiska mataa xadatat imhadarisi hay yani waa masalan gazwatu bani lmustalq fi sanat lhamisa hal asaaba rasuul sala allahu alayh wasalam hum bani lmustalq asiibay fa asaabahum wasaba lmuslimuna nisaah warijaala waduriyatahuma biman ay tazawaja nabiy nabig guursidi min asraahum asraa bani lmusri reer bani lmusri kuwooda lahagafaali sa ku guursidi ahay yani wa kay masalanba fatazawaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ha albarata fatazawaja albara baratu bintu raisi ma guursidi wa wasamana wasamaaha juwayriya maada facala banu lmusri may suubiyen bacda an samicuu bidalika tazawuj marki deegen aslamu yani falama samica ban lmustari bidalik aslamuu jamica wasaaruu cawnan ba xadit lifki been abuurishadii xadiidkeedi hada maxaluhu sanadkii shanaad la soo nodhi xadit lifki been abuurishadii xadiidkeedi kharaja may bahay maca rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay may la bahay min nisaai nisaai nabi nabo zawjaashay halkumiden fi gazwati bani lmustari may la baheena asayidatu aishatu i wa umu salama baheen wa fi atnaai rujuuci ljeishi jeishka nagsidiis datis yamalati sayidatu sayididi aishatu aisha leerahay kabti ligalaahi xaajatiha digudishidin bati walamaa caadat markii anagatiya istagdad waashi cigdahaa lugun wilshe waashi farajacda anagati sabat walraadiyaas canhu can lcigdi wabacda an wajadad marki alayhu cigdigiya libacdisha rajacda anagati faraad aragdi aljeisha ciidanki aragdi tagadama huwa jeiska hormaray ha aisha ka hormari fakalaba may gaalib nagday caynayha lamadi hindoodi anoma durmuku gaalib nagati fanaamad hundurti fi dariigi jidka meel lagu kutabaay meel asku hundurti wakana safwan bnu mucadal lankoleray ya yasiru ki socda adi waraa jeish jeiska gadaalsiha dareeray yatasagadu may baarbaaray laaicahu laaical jeishi jeisk wali kuhalaaw wali oo kudhadhiyo kuhalaaw saasa baarbaaray falama wasala huwa safwan marki deeray cindaha cindaha aisha aisha agdiya deeriya waraa huwa safwan argay ha aisha argay carafa huwa safwan kasi ha aisha kasi faanaakatu jay raacilat raacilat safwan safan hali safidheesi warkada kori ha kori inta binaanka inle barowdayle min gayri an yatakalama lamadi isla la-aan bikalimatin hata kalimalinta isla la-aan uma saara huwa safan yani wa socdi yabuju halingaamiya o raaxilata halingaamiya hataa laxiga huwa safan inti koleel biljeiski jeiska koleel fatahamu jeiski munaafiqiinti tuhumaysidin ha aisi tuhumaysideen bisafana kutuhumaysid tan halerki eren kutuhumaysidin watawalaa may tawaliyey kibra lifki been abuurishadaas winantiye cabdالlahi bin ubay rais lmunaafiqiin yatawali rais lmunaafiqiina ahaa wakana rasuul sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may haday bayna musadiqin ka on rumaayaw wamukadibin ko been ew lamdatiyo amanaydon ama been ay saisraay ila wala sheegileya limaagi daraadeed shica la saaxifiyay canha an aisha aisha sela faafi xataa nazalat ilaha degan aayaatu bara'atiha bara'ati aisha aisa berwelowkeed aayadsa digan bisurati nur suurat nur digan fafarix rasul rasuulka faraxi sala lahu alayhi wasalam wabashara rasul rasuulka bishaaray yani wa kay ha aishan bishaaray bibaraati baraati aisha aisha birahanshadeed waamara nabiy nabag amri bijildi man of jeeladowshi amri saraxa huwa manka cadeeyay biliski beenka beenta cadeey talaatiina siyatuni jeeladaw jaldatan min jaldatin wa kaanuu may haadeen talaatatin sadgof iyo haadeen wahum talaatad may buxamlatu bintu jacsin waay ومسع بن وفافة وay وحسان بن ثابt سdيd of وay yani حadيث iski been abuurishadii xadيثkeedi oo عiشha laka been abuuridi خaraجa may bahay مaca الرaسuل sala الlahu عليه وسلم ilah rasulki maasha may la bahay min نisaai نisaai nabi naba زawjiyaalshay halku mid ahin fi غaزوati bani الmsطali may la batay aلسayidaةu caiشha iyo وaum salma lamadaasa la baheen وaفi aثناaءi rujuuci وaفi aثناaءi rujuuci jeiشi ciidanka nagashadiis dahdiya oo basbatu banlmusal barke kunagada iyo malati sayidatu sayididi iyo tabte cishatu ah ligalaahi xaajati xaajati sayida sayidada xaajadeed gudashadiya marki oo haberereen amin ba dheelmadaayo iyo meelo degan meelo walaa hergal i walaasalan degi aisha gurbigiisha hakudegdi kolkan gabalka duurka eho ciidanka binaanka e xaaji gudashanka bati walama caadad hiya caisha marki anagatiya istagadad wit marki anagatay oo xaajida guduti meeri olog geedad adalkal kufaraayeen jeed iya istagadad hiya caisha wayta cigdahaa lagun hirsheya wayte fakarajat hiya caisha bati tabxatu caisha hal raadiyaas canhu can lcigdi cigdigu siga raadiyaas lagun hirsiya nagatay koya waydiisarti wa bacda rujuuciha rujuuciha isa caisha nagashadeeda bacdisha lilbaxsi baarbaarid oo cigdigi kuuli weydiyaas nagshadeeda bacdi shay an lcigdi وabacda rujuc iyo rujuuci cisa cisa nagshadeeda kabacd lilbaxi raadiyna kunagati an lcigdi kuliharadiyaasay haheli hanagatiya ja alqawm qoomki yani koyan aladina qoomkaasoo yuraxiluna roraayen a aciso horaareno hawdadka ka qaadayen mayb waa bilaanta carbeed zamankaas mayb waa an lugaay malang ogolaada in kasta bauran garne gelay kasafarayen kal bilaameyso maylsubiyay waldo gurhan hoya ka filan oo kala dhow kala ka dhise tiyada lasiir dhawe wal dhise sawirhangalan wele miila kalku bilaameyska jifadaas wal la qaade turbu korshe lakasiir dhawe macna guraay oo kale raay mise maxmil sukduf sukduf oo kale iyo guraayo wali leero dibaange wali leero saasa wali jira kalkan reer yani karagibka siisan bilaameysa adin waana lag aragne lalaqaado gabal gurbo lakaroro lafade kalkan hoodhay hadiyen dhulkaa dhiken hoobyo kusaltaben kumoodi xaaji gudisin bati yo maylayna kalkan hasan hanaga tayka jarte layin ooban kooyan howda jiir dhowny aragen qaaden gabalka ila saaran hay jaal qawma qooma kooyan aladina qoomkaaso yuraaxiluna horaayen ha aciisho horaayen faxtamaluu humbaariden howda ja howda ja aciisha aciisho buraaysi ilay humbaariden buraaysi may buaha wal oo gufu korshay lasaara waay oo gofkala lasaara faxtamaluhum baariden hawdajaha gurayseed aisha gurayseehum baariden dhanina haalan maleyan anaha ana aisha taba fihi fil hawdaji kajartan maleyan ilan wala geblaysiisa yin walka jarto ang maleyan wa himay walaan ulee soo beyin fudeed ma dareema fale maysang maleyayan iniya kajart maba fudeed iyo walba ma dareeman ziminkaas bilaanto kufudfudlaayman li may wale liana nisa bilaanto kuna may haadana ziminkaas khifaafan kuwa fudfudud yahaadeen izaka waktigaas bilaanti zimankaas fudfudahan bilaanti zimanka roog mahayn walba ma amane bilaanti zimankaas wal oo galiil oo kulfa ah wal yaro oo naftalakareeba ulay aamayn biste kakul saas kokun gafoob walwin aaman bilaanti mana mas dareemana inika jart ini kale haddana afar gof agaadeen kubacd falam yastankir lqawma qoomki ma inkirna sifat alrowdaji burayki ma inkir ma inta goflay ka jare fudeed anung ima erneliley may wala bilaantog mal gariibsadaan fudeed korsaba fudeed hayn bes gubriya saaren gurbigi walwedi kabacdi kajarkalilay marki da taas la deerilay la ogaadi ini aisa saarnahay wa bacda an wajadat hiya aisa marki helayhu alcigda heli bacdise walama caadad marki anagati igtagadad cigdaha farajacda anagati safxat wala raadiya sacno anilagdi wa bacda an wajadat hiya baahi marki helay aisahu alcigda heli bacdi shee waa rajacad nagati faraad aragti aljeisa ciidanki aragti dad takadama huwa jeshi horumaray ha a ciisho ka hormari bahay ciidanki meeliya roogdiba ka hormari ma isartay kullay hanagada doonan hoob hakuwaayan hanagada doonana meel hadana oyo ogayn seeko meeli ko kusabaynla ko isku jifoy meeli fadheeti kolkun jidki datis jidki datis kolkun hamingu ofti jarti shireediyo bilaameyto shireediyo duurkun roogdu kolku yani amanti obsi i walasaada faden ilaahay may bo naxariisaan kariday hundurmi akaridi gabal oo laka obsadaw hadii hundurmo ka aragdo raxmad ilahay isha kakoyti waa dhere mana raxmad ilahay isha kakoyti gabal oonayo yani mahalul oo obsa dagaal jar hoob hundurmi walsaasar dareemon raxmad ilahay sheeniyo ad laka obsadaw dan hoob ilahay hundurmo kiisi raxmad ilahay sheeniyo fakalaba nawm hundurmi qaalib nagday al caynayha caynay aisha aisha lamadi hindood iyo hundurmo kugaalib nagdi mayriya sugisku arti fanaamat hundirti fi darigi jidka dasisa hundirti wa kana safan bnu mucadal oo min asxaabi nabiy kumida may haaday yasiru kii socda ahaaday waraaa ljeishi ciidanka gadaalshe socdaay may gadaalshayn socde yatafagad huwa safan baarbaaray laaicahu laaica ljeishi jeeshka halaawtigiisa baarbaaray mana saasu baadi dadka guuraaga esaasyaanashoy oo gabalkan laka guuro raastan laka guuro lankawa fiire mana isku hergale milasku jiifade galabta seerhed usun milakadhawaakay manaa meelin guuren hanbehe lanko here wali dhadhi i wali meelin kukutab i tingaado mana saasa karagdin mana baadi dadka guuren man marko imeelo lansaadi saasa karagdin wafa here yani weliba talaamid hirte ho qur-aanka baradaas a saas buyo nafti isku hiraayan s galabtaas ku bahaayan mana daashiteed isku hergalayan galabta bahaayan kalka re saasu langa kere meeli adahayti hadi unug oo dhumisay meel lukugtabamsme alaar lukugtabasay lankaasa gaade saasa aga jari kokon sigiisusunan safan huwa safan baarbaaray laicahu laacial jesh ciidanku suge wari kuhalaawiye baarbaaray kalku yani riwaayad eraason jarta hundurma badnaayo reed unti isku hunduraay marki waa kabaryoole iskubaha jari leenonki jar asi haato kuley meelaa ka heli kalku falama wasala marki hadeeray huwa safwan cindaha cindaha cisa cisa ag marka deri waraaa huwa safaan argay ha cisa argya carafa huwa safaan kasi ha cisa kasi wa hay safaan kasi cisa kasi mayani lianahu cisa asturnay toogtagaas lianahu kana huwa lianahu ana safaan kana huwa safaan may hadi lagra ki argi hadi ha cisa argay qabla xijaabi xijaab korti argay inti xijaaban gaadane kasa jari kolka ofki hodhaan xijaaban gaada jarnad kasa jartin badana isku darenta di kort inkastoo yani fol wiji hoob lang hogo anan lo niskakaanen yani dahay masalan lakin walaa la dareeme mana gorto silay dareeme aslanki o dhan kasi jartay oramaga yani gaabnaadi jari kasi jartay bes sun kas inti ijaab anti jihin laanti jine fed yujise arga jari kasi kolku ini aishaadka malahadalna fanaaka fedheesi huwa safwan raaxilata raaxilata safan safan halisa fedheesi baaliye fedheesi wa arkaba jilbo ankasurumi hala bes wa arkaba kori fedhesi desalifo bali fedhesi hebga oo kale kuseedi des tartiibti en korti warkaba huwa safwan kori ha ciisa kori min gayri an yatakalama hata isla hadalan la-aan bikalimatin kalimado isla hadalan la-aan uma saara huwa safan lasocd yabudu halingaamiya araacilata eh, yingaanka widow hataa laxiba huwa safan inti kolal biljeysi ciidanka kuhalaan ahay yani saasu wara'aaha carafaha kasi liannahu kana ad ra'aha qabla cijaab o dhibashe bas yani fatahimuu tuhmaysadeen nimankii munaafiqiinta ahayn cabdullahi bin ubay nkugeyi ha aragahayse kalku warsuba maysa sugaaye inte fursad unku helaasen muhamed ku eebayaasi is lahay lankin leeraw cabdullahi bin ubay inte muhamed dhibankujeysidaas ku eeboyaas ila markasmayn aragaaye rasuulka inisu aragay madaxnimadiisi isku lagu reegiyan aragaay uduwnimadaas gabi kalku inte fursad unku helaasen muhamed ku eeboyaas ya islahay hada dhooskii rasuulka ba dhahgalay dhibaatan jesid waako fataamu tuumaysadeen nimankii munaafiqiinta hayan ha aisha tuumaysadeen bisafana ku tuumaysadeen safana dhibaatan jeysida aleerisada walaa ku tuumaysadeen watawalaa may tawaliyey kibral ifki been abuurishidi kibirshe may tawaliyey cabdullahi bin ubay kan hula saafi cabdullahi bin ubay ahay rais lmunaafiqiin munaafiqiinta madaxsho eh wakana rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may haaday bayna musadiqin koo rumaayaw wa mukadibin wa bayna mukadibin koo beenyaw lam nasiha lima ufica la faafiyay anha an aisha aisha salakufaafi markoona ama rumeynga sare markoona aisha walaasmaya masubiyaasa sare waa yani beniye wa hataa nazalat ilaha degdo lima ushica daraadeed wahiya aishana marki saas walaaslan faafi laa tashcuru ma dareensan bishayin shay ma dareensaman a mayal lianaha ana aishata aisha bacda rujuucihaa nagashadeeda bacdigeed iyo mari lasiya aisha jiriti mara lanjiriya jiriti fakana rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka imi haaday yamuru huwa rasulka ini maraw calaa baabiha baabi caisha aisha ilbaab sheeg maraay laa yazid makordhiyaana calaa qawlihi qawli nabiyi nabaga goolshay makordhiyaana kayfa xaalukum eraw bs tiitinsa kayfa xaalukum kayfa tika kayfa tikum oo kale eraay tiiditinsa eti aisha haydisa et kayfa xaalukum xaalkinsa bes walkalma eraan falama nadihat ay bariat marki faysati aisha ya ukbirad lan kabari bima walaaga yaquluna munaafiqiinta kagoleen anha an aisha kagoleen aisha walay kawarkabteme walka hamadahaysalakaleleri aisha jirnaytalbilmakana walaasuma korgabna oo aradul kifaafiyahay fastaadat aisha kordhiisatay maralan jiriya kordhiisatay calaa maraliha marali aisha aisha jiridiisiy jiri kordhiisatay ordhaan maralulbadan iya gabti hadamay kadarsati maralulqalbi iya kadarsati kalkun dhaawac xun waay kelimada ogtaa dhaawac yani may lera dhaawacga oo galbaga eh may kusii daron yani kaasa daron dhaawacga bedenka eh. may dhaawacga bedenka e eh, ismarki faisade eh, hawshi laakin kan galbaga e mafaisada waladan hayn oo lakii sheeg laabitaalba eraan dadku manaa bes oo galbaga wala sheeg weliga mahelmaama mafaisada xanuunas markaasa dhibsadaas mana aisha kalku maralulbeden orbaan garti waryan hayne laka sheegi maralulgalbiya ka darsati walama jaa rasul sala lahu alayh wasalam ilah rasulki markin seeday ha aisan seedi ya dalaba ki aisi may dalbatay minhu min arasul may ku dalbatay an tumara la ini la markado fi bayti abiha awsha gurishalaka markado dangaletama walaa waraysa aadiya hoos galo wala ogaato fadaay an tumara la hiya aisa ini la markado fi bayti abiha abiya aisa aisa awsha awkaas gurishalaka markado rasul ala iyadangatimanay banon behay mila intianjirida kufaasla mila jireen faadina rasul rasulkeedi milahaa liaiisha madmi falama kanat hiya aiisha marki hatay fi bayt abiha abi aiisha aiisha awshe abubakar gurishay marki hati ah akadat hiya aiisha may gudgalay tabki oyas dula laylatiha laylati aiisha aiisha lerishe dhirishe walaalishegya dhegdayla hamin dong oyas wastashaara rasulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheelishoori asxaabahu asxaab rasuli rasulka asaabi kalishori imam kalishori yafcal rasul rasulka salaw faqala usamat bnu zayd usamat bnu zayd may ka gole faqala bnu zayd may ka gole laha yani wa kay lah lirasul may asaabiya lishori ilan weliba gaar ahaan hirje lishori usami onayaw may lishori yani cali bin abi talib faqala usamatu usama bnu zayd may ka gole lah lirasul may ahlaka ahlaka ilzam laazim ahlaka hilka laazim ilzam ahlaka rasul ala hilka laazim furtay walaa naclam namaoshini alayhim ala ahlika hilka ilaa kayran kayr ma walkal makoshiniy walaa naclamu maoshini alayhim ala ahlika walaa naclamu alayhim ala ahlika makoshini ilaa kayran maahin kayr ma walkal makoshini walaan la sheega ningaton furtay wasal nabiy nabo suaali jaariyatan calana suaalasun calam era usun yani wa kay rasuul alah ndegdegdoy bilaan badan ta er mana bilaan kuley bad bilaan mal waayo bilaan badan ta er laakin indegdegdo odoomay didiya roogdo oo bariira e bariiradaas kaadimidi ee warsoy wasala nabiy nabo marki dam suaali jaariyatan bariiri suaali ana naisa warsoy bariiro adi ba idi roogi jartay waltume adi korlankoy aragday wala jareer mana fashahidat hiya bariira kumarkaatanagati bibaraatiha baraati caisha caisha barahansiya kumarkaatanagati fajaء rasul sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulkiya seedi ilaa caishata caisha seedi wasala rasul rasulka suaali ha caisha suaali an صati ma walaagi an saadis yushaa anha yushaa lafaafiyaay an an aisha aisha lafaafiyaay waan tastakfir allaha tacaala ilahay na dhaafatin ku dal watatuuba nagato yani dhaafatin ku dalo wasala huwa rasulka suaali ha aisha warsadi an صati maagi an saadis ya warsadi yushaa lafaafiyaay an an aisha aisha lafaafiyaay iyo an tastakfira hiya aisha ina dhaafatin dalabto allaha ilahay dhaafatin ku dalabto watatuuba hiya aisha nagato ilah ilalah nagato emew ida kana amru amarka la sheegay hadii xaqan xaq iib ida kana ma yugaal ida kana ma yugaal wala lakagoolay hadii xaqan xaq iib sabakat oyt waladon hayna laki sheegi aisha radiallahu taala anha walaasmdaa sudan laki sheegi oo rasuulkan lay ho walaas jiranba tawbishaan ley arageedan din wa bes yani waa ka oyti wa walam yazal rasul rasulka masulna sala allahu alayhi wasalam yuraawidu inika nagnagaw ha aisha ka nagnagaw mazul yuraawiduka nag nagaw ha xataa nazalat ilaaha degdo aleyhi cala rasuuli aayaatu baraatiha baraati aisha aisha berahaansideeda aayaatkesia degan wahiy aayaat maygo in aladina aani jaa lakoen biliski bengabursi lakoen cusbatun jamaaca minkum isinsiingumid aw daahirka isinsiingumid ayn laa taxsabu ining malayten huwa lifka sharan shar lakum isin sharsiya ining malayten a bal huwa isida khayrun asinhaadi imigleelka dahide khayr asinhaadi khayrun a lakum sinhaadi likuli imriin of kasta mayleya minhum min asxaabi ifki asxaablifki kumid he maktasaba walikasbad oo min alifmi dembeley gaar ahaan waladi kiina mayleya tawalaa tawaliya kibrahu kibralifki been abuurishada winantiy lankitawali oo minhu min almunaafiqiina kumide lahu liladi ladiga sallewa ilahay cadaabun aleye cadaabkaaso cadiim aakhirikalewa oo inaysa naargala doono balingaba soo adduunya hay hay cabdالlahi بn ubay way rais المنaafiقin ilaa qawli gol lahi taala antilkudeer والlahu ilahi samicn alidega calim oga asilaة hadi asila yani fakaraja fafarx rasul kolkan reestaaso falama yani waki hata nazlad ilaha degan aayaatu baraatiha bisurati النوr fafarx rasul sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasul she faraxi marki aayaadka degen وabashara rasulka bishaaraya caisha bibaraati baraatka caisha وamar نaبy nabag amri bijalbi man of jeladoshi amri saraxa huwa manka adeye bilifki benta ben aburshad cabdi thamaniina titun lijelado jaldad jalda wakanu may haadena halaatatan sidof yo haaden wakanu nimankaas may haadena halaatatan sido haaden sidogof ahaayen dadka kal manaa kor ahaanayo laakin dadka oo faafiyaaye kolba sheekada wadaay sidaa muslimiinta kan munaafiga goona koyey wahum halaatad may bua xamnatu bintu jaxsh oo zaynab bint jacd rasul awjidisal dhala i wamisbax bin usatata usun abubakar baraabigis haayay nafaqodan siyahay marki demaritay oo dhibtaas kasheentay nafaqa makasi waraay marki deman nagaay iyo waxasaan binu thaabit oo ah eh shaacir nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka shaacirsiy xasaan binu thaabit yani waa kaysun dadka ilama dadka kugigaadiya ka jari sadida soy jeelad oo siyeetun hadii kuliska siyeetun jeelad kilaargal dhoel sidee la dhooyo macnaha ama lanki aawe oo wala kon habilaaway cabdulahi bin ubay lera raisul munaafiqiin haye sheekad bilaaway wedin walasu dhaafika cadaabtaas lay aakir laylin barliki mana may walay walbada dhadhoorey rasul rusuge isku dhadhoore isku wareegaday may walay oday reer madino rasuulka saafis muhaajiriin ana dadka safigan wala reer madino odaygiisoho dhiblinjes waa dhib isku jire hadhowti saa dhiba isku kooya dhiko bes isku dhaafay mana walba suudi walan sugaay cadaab alkaas laylin barliki asilatun hadi asila mata araja bahi man ay araja labahi maca rasuul sala lahu alayه wasalam min nisaa nisaa nabiy halkumil aishatu wa umu salama fi gazwati banmbahi aishatu wa umu salama limaada taaharat aishatu aisha man gadaal marti an iljeejeedankum gadaal marti ahi yani wa ka masalan lifabdi gilaadatiha gilaadiga waashi taasan gadaal marti man ay awsala hadeerti ha aisha ila ljesh hadeerti safan bin mucabalin limaada tahamu ha may ka tuhumaysadin limaada maytam fatahmuha bisafwana kutumaysle hal kana rasul sala lahu alayh salam ilahi rasulsi haaday musadigan kin rumaya haaday limaagin rumaya haaday kushiica lafaafiyay anha kushiica lafaafiyay anha aisha aisha kufaafi kin rumaya haaday la bal kana musadigan ahi bayna musadigin wamukazibin marna ama rung etaysara marna ama been etaysara bayna musadig wamukazib an dhexey maada facla rasul sala lahu alayه salam bacda baraatiha may fari waamara nabiy nabog ma amray bijazi man saraxa lankiba cadeeye bilisji dan aburashada cadeey tamaaniina situn lijaldi jazatan lijazatin lijaldi taasa mariya gazwat lkhandagi walahu alam